بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرابع الوافر baxarka afaraad waa baxrulwaafir waxaa ka horeyday saddex baxar baxruطawiil iyo baxrulmadiid iyo baxrulbasiid waa baxarkii afaraad baxrulwaafir waxaa ka bilowda addaa'ira athaaniya daa'irada labaad waxaana ku jira laba baxar baxrulwaafir iyo baxrulkaamil daa'irada labaad intaasaa ku jirta hase ahaatee intaynaan u gudbin daa'irada labaad waxaan soo marnay daa'irada koobaad buxuurta ku jirta qaabka lagu kala saaro halkan waxaan ka sheegaynaa dhowr beyt oo daa'iradaas ku jira oo la rabo in la kala saaro waa dhowr beyt addaa'ira al-uulaa ayay ku jiraan mid kasta baxarkeeda in la waafajiyo ayaa la rabaa beytka koobaad wuxuu leeyahay shaacirku waqad yajmacu allaahu shatiitayni bacdamaa waqad yajmacu allaahu shatiitayni bacdamaa waqad yajmacu allaahu shatiitayni bacdamaa waa niska hore yadunnaani kulla danni allaa talaaqiya yadunnaani kulla danni allaa talaaqiya yadunnaani kula danni anlaa talaaqiya beydka labaad wuxuu leeyahay shaacirku laa ataaxa allaahu lii faraja laa ataaxa allaahu lii faraja laa ataaxa allaahu lii faraja waa niska hore yowma adcuu minka bilfaraji yowma adcuu minka bilfaraji yowma adcuu minka bilfaraji beytka saddexaad waman casaaka facaaqibhu mucaaqabatan waman casaaka facaaqibhu mucaaqabatan waman casaaka facaaqibhu mucaaqabatan waa niska hore tanhad daluuma walaa taqcud calaa damadii tanhad daluuma walaa taqcud calaa damadii daad tanhad daluuma walaa taqcud calaa damadii beytka afaraad idaa saxa minka alwuddu falmaalu hayinun idaa saxa minka alwuddu falmaalu hayinun idaa saxa minka alwuddu falmaalu hayinun waa niska hore wa kullu aladii fowqa aturaabi turaabu wa kullu aladii fowqa aturaabi turaabu wa kullu aladii fawqa aturaabi turaabu haddaba abyaaddaas waxaa la rabaa daa'irada koowaad buxuurta ku jirta ayay ka mid yihiin beyt kasta baxarkiisa in la haleeshiyaa la rabaa wuxuu yidhi musanifku alraabicu alwaafiq baxarka afraad waa baxrulwaafir wa ajzaa'uhu tafaaciishiisuna mufaacalatun sita maraat waa mufaacalatun oo lix mar ah macnaheedu wuxuu yahay waa musadas alajzaa waana qaabkan mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo niska hore ah mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo niska dambe ah walahu baxrulwaafir waxaa u sugnaaday caruudaani laba caruud wa halaathatu adrubin iyo saddex darbi baxrulwaafir wuxuu leeyahay laba caruud iyo saddex darbi aluulaa caruudada hore maqtuufatun qadfi ayaa galay labada caruudo midda hore waa caruudun maqduufa maqduufana waxaa loola jeedaa ijtamaca fiiha alxadfu waalcasbu xadfina waa galay casbina waa galay xadafkuna wuxuu ahaa dahaabu sababin khafiifin min aakhiri اljuz'i juska aakhirkiisa sababka khafiifka ah in laga xadfo mufaacalatun tun tun baa u dambeyd waa sabab khafiif ah tuntaas xadaf jar maxaa kuu soo haraaya maxaa kuu soo haraaya mufaacala casbina geli casbina wuxuu ahaa iskaan alkhaamis almutaxarik laamtii mutaxarikada ahayd reeb waxay noqonee mufaacal caruudadaani marka waa mufaacal wa darbuhaa darbigeeduna mihluhaa waa ayadoo kale ayaduna waxay leedahay darbi maqtuuf ah waana suuradeedu waa sida tan mufaacalatun mufaacalatun mufaacal waa qadfigii mufaacalatun mufaacalatun mufaacal daba xadafka isagu waa cilla hase ahaatee casbigu waa nawcun min azixaaf hase ahaatee meeshan waa zixaaf laasim ah sababtuna waxay tahay wax kasta oo mu'alifku uu adrubta ama acaariidda uu ka sheego waxaan yidhi waa laasim hadduu cillo yahana hadda cilla laasimay ahayd hadduu zixaaf yahana waa zixaafun kalcillati fi llusuum marka casbi baa galay hadduu ku yihahdo waa casbi laasim ah waxaan laasim ahayn muallifku sheegi maayo acaariiddana ka sheegi maayo adrubtana ka sheegi maayo baxrulwaasirka inkastoo musadasuljzaa uu yahay laakiin sidiisa looma isticmaalo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo niska hore la isticmaalo iyo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun oo niska dambe a ma jirto saas looma isticmaalo ama qadfi baa gelaa sida caruudadan iyo darbigan ama jaz-i baa gelaa marka tamaamnimadeeda looma isticmaalo caruudada hore wuxuu yidhaahday qadfi baa galay waxayna leedahay hal darbi oo iyadoo kale ah yacni darbi maqduuf ah wa beytu beytkiisuna wuxuu yahay lanaa ganamun nusawiquhaa khizaarun kaana quruuna jillatiha alcisiyu lanaa ganamun nusawiquhaa khizaarun kaana quruuna jillatiha alcisiyu lanaa annaga waxaa noo sugnaaday khanamun ari khanamkaasoo nusawiquhaa aan kaxkaxayno marba dhinac u kaxayno khanamkaasoo khisaarun ay kahiiru laban oo caanihiisu ay badan yihiin ari caana badan ayaa noo sugnaaday uu yidhi kaanna quruuna jillatihaa arigaas midkiisa waaweyn geesihiisu wuxuu u eg yahay alcisiyu ulo ariga midkiisa waaweyn geesihiisu waxay u eg egyihiinuu yidhi ulo oo xaggay uga eg yihiin min xaysu tuul xagga dhirirka shabbaha quruunaha bilcasiyi min xaysu tuul geesahoodiibuu wuxuu ku shabahay ulihii dhirirka awgiis lanaa qanamun annaga ari baa noo sugnaaday nusawiquhaa aan kaxkaxayno khisaarun oo caana badan khisaarun waa jamcu khasiir khasiirna waa maxay alkahiiratu laban waa caanaheedu ay badan yihiin kaanna quruuna jillatiha arigaas midkiisa waaweyn geesihiisa quruna waa jamcu qarnin jillana waa jamcu jaliilin aljaliilna waa almusinu min alghanam ariga midkiisa waaweyn kaana quruuna jillatiha waxaad u malaydaa alcisiyu ulo alcisiyu waa jamcu casan markeedii horena wuxuu ahaa cusuwun kelimada aakhirkeedii baa waxaa ku kulmay laba waaw oo dama ay ka horeydo culays baa ku jira waawdii u dambeeyday oo laamulkelimaha ahayd baa ya loo rogay cusuuyun bay noqotay faijtamacat ilwaaw walyaa wa sabaqat ixdaahumaa bisukuun faqulibat ilwaaw yaan wa udqimat ilyaau fi lyaa waawdii hore oo zaa'idada ahayd ayaa iyadana ya loo rogay markii tii dambe ya loo rogay labadii ya-ood waa la ysku idqaamay damadii ka horeydana oo saadka saarneedna kasra loo rogay marka waxay noqotay cusiyun haddaad doonto saasaa u isticmaale cusiyun haddii aad doontana caynta oo faa-ul kelimaha laftigeeda kasra ayaad ka dhigay adoo saadka kasradiisa raacina markaasaa waxaa leedahay cisiyun laakiin waajib ma aha damadana waa isticmaali kartaa kasrana waa isticmaali kartaa haddaba ariga waxaa soo hoosgala aricadka hanam haddii la yidhahdo aricadka idaha labadaba waa iskula jiraan yadkhulu fiihi almaczu wadda'nu hanam haddii la yidhaahdo labadaba waa iskula jiraan hase ahaatee hanamka meeshan wuxuu ula jeedaa almaczu duuna dani aricadku ula jeeda inuu ula jeedana waxaad ka fahmee wuxuu yidhaahde kaana quruuna jillatiha alcisiyu ilaan iduhu geysa ma laha marka wuxuu yidhaahday ari badan baan leenahay oo marba dhinacaan u kaxayno oo caana badan geesihiisa midka waaweyn waxaad u moodaa buu yidhaahde ulo haddii la taqdiiciyo marka waa sidaan lanaa ganamun mufaacalatun nusawiquhaa mufaacalatun gizaarun mufaacal waa caruudadii qadfi baa galay tanwiintana de waa la xisaabinaa kizaarun mufaacal laamtaas bay ka taagan tahay kaana quruu mufaacalatun najilatihal mufaacalatun cisiyu mufaacal athaaniyatu caruudada labaad majzuwatun saxiixatun jaz-i baa gale waana saxiixa baxrulwaafirka caruudadiisa labaad waa caruudo majzuu'o ah saxiixana ah jaz-igana wuxuu ula jeedaa waa soo marnaye in darbigana la jaro caruudadana la jaro haddii caruudada la jaro juskii ka horreeya baa marka wuxuu noqonaa caruudadii darbiga haddii la jarana juskii ka horreeya baa darbi noqonaa haddaba asalkeedii wuxuu ahaa aan nidhi mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun niska hore saddex jus juska dambena sidoo kale haddaba juska ugu dambeeya niska hore oo mufaacalatun ah jar imisaa kuu soo haree laba jus labadaas jus midka dambea wuxuu noqonayaa caruudadii niska dambena saddex jus buu ka koobnaa juska u dambeeya xadaf laba jusaa kuu soo haree labadaas jus midka dambeeya baa wuxuu noqonayaa darbigii walahaa waxay leedahay darbaani laba darbi bay leedahay alawalu darbiga hore midluha waa ayadoo kale oo waa darbun majzuwun saxiix suuradiisuna waa sida tan mufaacalatun mufaacalatun waa niska hore mufaacalatun mufaacalatun waa niska dambe meequu marka ka kooban yahay afar jus niska horena laba jus buu ka kooban yahay niska dambena laba jus buu ka kooban yahay ilaa niska hore saddexdii juz uu ka koobnaa juz ka mid aan tuurnay niska dambena saddexduu juz uu ka koobnaa juz ka mid ayaanee tuurnay haddaba aljaz-u fii baxri lwaafir waajib ma aha sababtoo ah ayadoo ayadoo dhammaystiran oo saddexdeeda juz ka kooban waa la isticmaali karaa waana caruudadii hore iyo darbigeeda kusoo marnay qadfi keliyaha gelaa qadfiguna waa cilla jasku marka waajib ma aha aljazmu fii baxri اlwaafir laysa biwaajibin wainama huwa jaa-is ya baxrulbasiidkana siduu ahaa baxrulbasiidkana sideed juz buu ka koobnaa sideeda juz waa la isticmaali karay haddii marka jazi uu galo jazigu waajib ma ahayn laakiin baxrulmadiidka jazigu waajibuu ahaa sababtoo ah sideed juz buu ka koobnaa sideeddaas jusna lama isticmaali karin waxaa la isticmaalaa lix juz keliya inta baxar ee aan soo marnay jasku wuxuu galaa baxrulbasiidka iyo baxrulmadiid iyo baxrulwaafirka aan hadda aan marayno baxrulmadiidka marka waa waajib baxrulbasiid iyo baxrulwaafirna waa jaa-is amaa baxru طawiil isaga jaزi ma galaba asal ahaantiisa laa yustacmalu ilaa taaman tamaamkaasaa lagu isticmaalaa walahaa darbaani waxay leedahay caruudada laba darbi alawalu darbiga hore miluhaa waa iyadoo kale yacni waa majzuun saxiix wa beytu wuxuu yahay laqad calimat rabiicatu an naxablaka waahinun khalaquu an ayuu ku dhammaanaa niska hore laqad calimat rabiicatu an naxablaka waahinun khalaquu laqad calimat alla ilaah waxaa dhab ah rabiicatu qabiilada rabiico ah inay ogaatay anna xablaka adiga ballankaaga waahinun ay daciifun inuu taag daran yahay khalaquu uuna dhammaaday laqad calimat rabiicatu waxaa dhab ah qabiilada rabiico ah inay ogaatay anna xablaka adiga ballankaaga waahinun inuu daciif yahay khalaquu uuna dhammaaday xablaka wuxuu ula jeedaa cahdaka waana isticaaro fastuciira alxablu lilcahdi bijaamici اlimsaaki fii kullin maxaa yeele xariguna waxbuu celiyaa cahdiguna waxbuu kaa celiyaa qoladii ballan aada la gashay inaad isnabadgelidiin wax uma geysan kartido hadda ballantii baa ku celine xablina in loo isticmaalo cahdi axaadiisa qeyb ka mid ay ku soo aroortay oo waxaa ka mid ah xadiiskii ibnu tayihaan nabiguu ku yidhi sala allahu alay wasalam yaa rasuula allah ina baynana wa bayna alqowmi xibaalan fa fanaxnu qaaticuuha uu la jeedaa ina baynana annaga iyo wa bayna alqowmi yuhuudda xibaalan xarkaa noo dhexay muxuu la jeedaa cuhuudan fanaxnu qaaticuuha cuhuuddaas waa ka baxaynaa uu yidhaahday haddii la jarjaro marka waa sidaan laqad calimat mufaacalatun rabiicatu an mufaacalatun waa niska hore naxablaka waa mufaacalatun hinun khalaquu mufaacalatun athaani darbiga labaad majzuwun macsuub waa majzuwun casbi baana galay wuxuu leeyahay caruudada darbigeeda labaad waa majzuun waana macsuub suuraddiisuna waxay noqonaya sida tan mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacaltun casbiguna wuxuu ahaa iskaanu alkhaamis almutaxarik in kastoo zixaaf u ahaa laakiin hadda waa zixaafun laasim kalcilati waa inuu marka sidaas ku wado mufaacaltun darbiga waa inuu ku wado inuu mufaacalatun ka dhigo looma ogola liannahu zixaafun jaarin majra alcila wa beytuhu beytkiisuna wuxuu yahay sidatan ucaatibuhaa wa aamuruhaa fatuqdibunii wa tacsiinii ucaatibuhaa waan canaantaa wa aamuruhaa waxbaan faraa gabadhii fa tuqdibunii waa iga caraysiidaa markii aan canaanto oo canaantayda ma yeesho wa tacsiinii waa i caasidaa haddii aan u xamro ucaatibuhaa waan canaantaa wa aamuruhaa waxbaan faraa fa tuqdibunii waa iga caraysiidaa idaa caatabtuhaa markaan canaanto ilaan canaanteeda ma yeesho wa tacsiinii gabadhu waa i caasidaa idaa amartuhaa haddii aan wax faro marka cisyaanku waa amarkuu iska leeyahay iqdaabkana waxaa iska leh mucaatabada ucaatibuhaa baa iska leh haddii la jarjaro marka waa sidatan ucaatibuhaa mufaacalatun wa aamuruhaa mufaacalatun waa caruudadii fatuqdibunii mufaacalatun wa tacsiinii mufaacaltun casbi baa kale haddaba baxrulwaafirka labadaas caruudo oo keliyuhu leeyahay iyo saddexdaas darbi abyaadda ku socotaa iyo zixaafaadka galana darsiga soo xiga ayaan qaadanaynaa maanta halkaa iska joogo wabilaahi towfiiq wallahu aclam